inkii wixii dhammaa inay rarato waxaa sharcan markii loo fiiri waxay naagta leedahay maalaha maharkeed inay ku leedahay iyo gurigaas alaabta markii lasoo dhigay waxay ayda laheyd asalkooda way qaadanaysaa laakiin waxaan kale wax ay ku leedahay ma jiraan waa xeerka qoyska oo siyaad bara dowladiisa yaa laga dhaxay laysat fii diin illaahi min shay walidaalika fuqahada waxay ku ay ku muransan yihiin hadday dhacdo ninkii naagta alaabtan isku dagaalaan sida minhaajkii waxa dhan kuwada qoran ay isku dagaalaan oo ay naagtiina leedahay anaa iskale alaabtaan ninkana anaa uu leeyahay oo wax markhaati aan loo haynin waxaa loo kala qaybinayaa raggana eh, alaabta lagu yaqaano oo alaabta waaweyn ah dumarkana maacuunta yaray sida koobabka iyo xeerada iyo waxyaalahaas yaryar baa la siinaya haddii wax kale loo waayo laakiin haddii la og yahay cid kastaba intay keensantay inteeda way qaadanaysaa cid ay kala baryaysa ma ninkana naagta alaabtaay keenta kama milkin karo ayadana sidaa ku milkin mayso maharkeedii iyo imtaac oo macnaha meel gaarsiintii ah iyo wixii kaloo xuquuq ay leedahay leedahay laakiin guriga alaabtiis wax kuma laha laakiin waxay xaq u leedahay guriga inay ku ciddo tirsata ilaa ciddadeeda ay ka dhammaato ayb وcثmaan fي imaamatihi وacilmihi yaqضي bkhabr امrأaة bayna الmhaaجiriin واlansaar marka alاxtijaaju bkhabr الwaaxid yaa loo jeedaaye وcثmaanu wa cثmaan oo yani alkhaliifaة الثالث khaliifadii saddexaay ah fii imaamatihi soo imaamnimadiisa la yaqaano iyo wa cilmihi yaqdii wuxuu xukminayaa ou qaadanayaa bikhabari imra'atin naag khabarkeeda oo bayna almuhaajiriina waalansaari buu ku xukminayaa yaqdii waa xukminayaa bayna almuhaajiriin walansaari buu kala xukminayaa bikhabari imra'atin naag khabarkeeda marka waxaan ka qaadanay khabarka cadad looma baah laa yushtaradu lilkhabari altacadud wailaa cuhmaan oo arrintaas ayna ka qarsoomaynin haddii khabar qofkiisa aan la aqbalaynin hadalkaas qaanuun oo dawladiisa ay ku xugunta kama dhigi lahayn ee qof dumar au ah qaatay ra'yigiisi iyo wixii dhan waa ka tegay asoo haddana bayna almuhaajiriin walansaar ah haddii macnaha bayna almuhaajiriin walansaar waxa weeyaan dadkaas ahlu khayrka ilaahay u markhaati kacay wax wanaag mooye sharka ma aamus lahayn haddii ay dhacda xataa cusmaan inuu gafi lahaa ansaartii muhaajiriintanka ka aamusi lahayn marka maadaama cusmaan uu xukmiyey ansaarta iyo muhaajiriintana ay meesha joogaan ay ka aamuseen waxay daliil u tahay khabaru lwaaxidi walow kaana mra'atan inamaa huwa xujatu tahbutu bih alaxkaam saasaa la leeyahy akhbaranaa muslimu can ibni jurayjin qaala akhbaranii alxasanu bnu muslimi can taawusin qaala kuntu waxaan ahay buuri maca bni cabaasin ibni cabaas baan ag fadhiyey id qaala lahu zayd bnu thaabitina wuxuu u yidhi atuftiimu waxaad jawaabaysaa ibnu cabbaasow an tasdura alxaa'idu naagtii xaa'idadeeda inay fushay baxdo qabla an yakuuna aakhiru cahdiha ballankeeda intousan ahaanin horteeda bilbeyti yani ilaahay beytkiisao xaramka ah faqaala lahu bnu cabbaasin wuxuu yihi imaa laa saas haddaadan yeelaynin fasal waxaad weydiisaa fulaanata alansaariyata naagta oo fulaana oo ansaariya uma sulaym weeyaan waalidatu anas bni malik hal amarahaa bidalika annabiyu ilaahay nebigii saas ma amray farajaca zayd bnu thaabitin baa soo noqday yadxaku asoo oo qoslaya wayaquulu dhahay maa uraaka ku arki maa ilaa qad sadaqta inaad run sheegtay mooye musanifka horisoo usoo sheegay khabarkan waa khabar lawada yaqaano fii saxiixi albukhaari qiso dheer weeyaan nooca maa ah haddii loo fiiriyo inta waxay ahayd ibnu cabaas wuxuu ihi naagta xayd hadday qabto oy horena ay markii hore tawaafu ifaada ama tawaafkii rukniga ahay ay dhammaysato tawaafka sagootintoo wadaac la yihaahdo yani tawaafyaal badanaa jirto mid tawaaf lquduum la yihaaho ninka markuu soo galay xaramka uu ku salaamay iyo mid oo arkaanulxaj ka mid ah oo maalinka tobanaad wixii ka dambee la samaynayo iyo mid sagootin oo qofkii markuu meel dheer ka yimid xaramka ilaahay asoon ka bixin maka inuu dawaafo mooye aan loo ogolayn kii baa laga hadlay dawaafka idawaaca marka ibnu cabaas wuxuu naagta xayd hadday qabto lan waxaa weeyaan ma dawaafi karto oo xayd bay qabtaa dawaafkana tahaara loo shardiyaa marka dawaafkii weynaa rugniga hadduu ka dhacay waa iska bixi kartaabo ibnu cabaas zayd bnu haabit baa dadka u tageene wuxuu iri maya nebiga wuxuu iri umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyt yani beytka ilaahay in ay ku dambeeyaan ayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam faray dadkii baa marka ibnu cabaas uu arrintaa u sheegay waxaa la yidhi ibnu cabaasow raalli naga ahow ma adiga naahudu qawlaka wanadacu bni haabit maba dhici kartaa zaynb daa waa kaa wen yahay waa ninkii la yaqaano mawaaqiftaas lahay qur'aanka khaasatan xaggeeda lagama marin karin waa ninka abubakrin qur'aanka u jamciyey cumaanna hal musxaf ugu jamciyey waa mawaaqiftiisa waa la yaqaan marka waxaa layidhi ma adiga ibnu cabaas ahoo nin yar ahay ma hadalkaada qaadanayna oo zayd bnu haabit maan ka tegaynaa hadalkiis sidaasaa layidhi ibnu cabaasa wuxuu ihi haddaad madiino u laabataan ilan marjic alumma alislaamiya anadaaka fi lfataawa madiina bay ah wuxuu ihi madiina ad u laabataan umma sulaym alansaariya bal hala weydiiya buu ihi arrintaas ayada marka qisadana a ixdaa zawjaati rasuul bay ku dhacdo nabiga xalqa caqra axaabisatuna hiya markaasaa la yidhi ilaahay rasuulkiisa hore ay u dawaafta saas hadday tahay markaasuu nabigii faltasdu marka ninka saxaabiga markuu warinayo umira الnaasu an yakuna aakhiru cahdihim bilbeyti ilaa anahu khufifa can اlxaa'idi labadii xadiioo laysku qabtay waa kaa marka zayd bnu thaabit ma garanayni dadkii oo dhan markay tageen ay naagtii ay weydiiyeen oo uma sulaym lahay markaasaa waxay tiri aniga waxaan markhaati kacah naagta fulaana la yidhaahdo inay arrintaas ku dhacday rabbigana nabigana markii loo sheegay inuu dawaafkii hore ay u samayso rukniga ahay inuu yihi nabiga ha iska fusha inuu yihi taasaan markhaati ku ah ibnu cabbaasaa loo laabtay markaasaa lihi khayr allah ku siiya adiga arrinta garta adigaa iska marka qisada guud ahaan sidaas weeyaan eh, hadda musanifka ibnu cabaas iyo zayd maaha dad baa udhexeey dad badanaa udhexeey qaala wuxuu yihi kuntu maca bni cabaasin id qaala lahu zayd bnu haabitina wuxuu u yidhi atuftiimu waxaad jawaabaysaa ibnu cabbaasow an tasdura alxaa'idu naagtii xaydka qabtay inay fushoy baxdo qabla an yakuuna intuu ahaado horteeda kan ugu dambeeya bilbeyt beytka ilaahay intuu ku dambayn lahayd maad leedahay waa iska bixi kartaa naagta xaa'idadu qabta dadka kale kuma jiraan fa faqaala lahu ibnu cabbaas wuxuu ihi imaa laa laadii alifteedi oo takfiif imaala oo imaala lagu sameyle ee laa weyaan asalkii imaa laa haddaad diidaano arrintaas inaad iga qaadataan fas'al waxaad weydiisaa zaydow fulanatan hal amarahaa bidalika nabiyu nabiga sidaas ma amray zaydu bnu haabitin baa soo laabtay naagtii markuu yadxaku waa soo qoslaya wayaquulu dhahay maa uraaka kuuma malaynaa ilaa qad sadaqta inaad run sheegtay naagtii baa hadalka usoo sheegtay qaala shaaficiyu wuxuu ihi samica zaydun waxau maqlay annahya nebiga inuu reebay an yasdura axadun axad inuu fulo ow baxo oo min alxaaji ka mid eh xataa yakuuna aakhiru cahdihi ballankiisa kan ugu dambeey intuu ku ahda bilbeyt beytka ilaahay uu ku dambeey wa kaanat ilxaa'idu naagta xaydka qabtana waxay ahaanaysaa cindahu agtiisa cinda zayd min alxaaji min alxujaaji bay ka mid tahay adaakhiliina galay fii dalika nahy zayd bnu thaabit wuxuu u qaatay nebiga markuu yiriyey inuu ka reebay wax masaa kacbada maka ka bixi kara male ilaa beytka ilaahay in la tawaafa mooye markuu yidhi yaa zayd bnu thaabit wuxuu u qaatay dadkoo dhan inay soo wadagalayiin ay ka mid tahay naagtii xayd ka qabtay markaasuu ihi khabar caam ah saas falamaa aftaahaa marka u jawaabay naagtii ayay daheed ibnu cabbaasin bisadar inay iska bixi karto idaa kaanad hadday tahay qad zaarad midii awaafkii awaafu ziyaara awaafu rukni hadday samaysay qad zaarad bimacnaa qad daafat awaafa ziyaara ziyaarada saasaa laga jeeda idaa kaanad hadday tahay qad zaarad midkii beytka ilaahay ziyaaratay baxda naxri maalinka tobanaad oo xoolaha la gowraca wax ka dambeeya hadday beytka ziyaaratay oo ruknigii kii ahay iska riday kii wadaac ahay waa ka tegi kartaa saasuu u jawaabay saas markuu ibnu cabbaas u jawaabay ankara calayhi zaydun zayd baa ku inkaroo diiday falamaa akhbarahu ibnu cabbaas markuu u sheegay falamaa akhbara ibnu cabaas markuu sheegay hudaas waa zayd bay u laabanaysa markii zayd loo waramay can ilmar'ati markuu ugu waramay ana rasuula allahi amarahaa inuu amray bidaalika nabiga inuu naagti saas amray oo fa sa'alahaa zaydkii ou weydiiyey naagtii oo fa akhbaratu ay u warantay fasadaqa almar'ata markaa mar'adii waxaa weeyaan waa rumeeyey yani fasadaqa zayd wuxuu u rumeeyey almar'ata wa ra'aa calayhi wuxuu arkay zayd xaqan in lagu leeyahay an yarjica inuu ka soo laabto can khilaafi ibni cabbaasin ibnu cabbaas khilaafkiisa inuu ka soo laabto ou hadalka ibnu cabbaas u hoggaansamo wamaa libni cabbaasin ibnu cabbaasna male xujatun xujo ma laha gayru khabari lmar'a naagtaas khabarkeeda waxaan ahayna ma haysto marka zayd bnu thaabit la dooday waxa uu arkay inay waajib ku tahay naagta haddii sida u sheegtay khilaafkii ibnu cabaas uu ku haayay inuu ka soo noqdo hadalkii ibnu cabaas ou sheegayn ou qaato ibnu cabaas oo hadalkaasna ay tahay waxa uu haysta hal naag xujadeeda weeyaan waa iska sahlan tahay axaadiid waday sufyaan can camri can saciid bni jubayri qaala qultu libni cabaasin ina nawfan albakaaliya yazcumu ana muusaa saaxiba alkhadri laysa muusaa bani israa'iil qultu libni cabbaasin waxaan u iri buuri saciid ibnu jubayr baa dhahaya ibnu cabaas bu wuxuu leeyahay ina nawfan albakaaliya ninka nawf albakaali la yihaahdo oo asalkiisi waxaa weeyaan inuu yeman yahay baan jeclahay yazcumu wuxuu sheeganayaa anna muusaa muusihii saaxiba alkhadri ahay ninkaas oo khadr qisadiisa lala sheegay laysa muusaa bani israa'iila ma ah xuri qur'aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala qisada dheer uu noogu sheegay waid qaala muusaa lifataaxu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni ow amdiya xuquban la yiriyey oo nebi muuse uri nin iga cilmi badan ma jira markaasuu uri nin iga cilmi badan ma leh yuu iskula warramay muuse markaasaa ilaahay u waxyooday waxaa la yidhi addoon oo annaga aan leenahay oo meeshaas joogo yaa kaa cilmi badan muuse marka ninkiibuu aaday marka muusehaas iyo ninkaa khadirka ah oo arrintaas ay dhex martay muusehaas yuu ahay sidaasaa laysku murmay nawfal bakaaliya wuxuu ri muusahaas ma aha reer bani israa'iil ninkii nebiga u ahay ma ahee muuse kalo waayo sidaasuu yidhi ayib faqaala bnu cabbaasin wuxuu ihi markaan kadaba caduwullah ilaahay cadowgiisa waa been sheegay akhbaranii ubayu bnu kacbin baa ii warramay qaala inuu yidhi khatabanaa rasuulu llahi uma dakara wuxuu sheegay kacab xadiida muusa wاlkhadir bishayin buu ku sheegay yadullu tusinaya calaa ana muusa muusa oo qur'aanku lagu sheegay saaxibu lkhadri huwa saaxibu lkhadr inuu yahay marka ninkaan nawfal bakaali la leeyahay waa iska isjihaaday wuxuu ihi maadaama nin caadi ah khadrkaas ma nebi miya mase waa nin saalix ah yaa la leeyahay aa ah, lagu muransan yahay haddii nebi la yidhaahdane waa nin asiga ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, sida badan dad baa waxay qabaan waa nebi marka cilmi gaar ahaana la bari sida u yidhi ma aha nin nebi nin kala nin kale ka cilmi badi ma ah muusa waxaa la yidhi adigana cilmi ilaahay ku baray baad leedahay anna cilmi ilaahay i baray baad leedahay aan leeyahay marka sideed cilmigayga ku ogaan kartaa marka muusa min baabi isdiyaadi ilcilmi buu u raacay inuu cilmigiisaas asiga uu la gaar ka yahay inuu ka barto e, qof kaloo aan e, nebi aan ahayn uu cilmi ilaahay siinaa nebi kana ka cilmi badan macnihii looma jeedo eulajeedada waxaa weeyaan cilmi ilaahay callamaniihi illaahu guud wa cindaka cilmun callamakahu allah marka qof kastaba cilmi baa lagu gaar yeelay muuse wuxuu doonay cilmiga asaga ka qarsoonaa inuu wax ka ogaado ulajeedada marka hadda waxaa weeyaan kadaba caduw llahi lafdigaas wadaahirkiisa loolama jeedo waxaa la yidhaahdaa sidii macnaha hakiladka umuka habaarka ducadii ay lamid tahay kadabadana fii lugati quraysh alkadib yuطlaqu wayuraadu bihi اlkhaطأ way badan tahay waxa weeyaan walidaalika waxay leedahay caaisha markii loo sheegay fulana saas yihi cabdullaahi bni cumar kadaba cabdullaahi bay tiri kadaba cabdullaahi yani inay caaisha cabdullaahi bni cumar oo saxaabi jaliil e beenow sheegay dhihi mayso laakiin waxaa loo jeedaa akhطaca cabdullaahi bni cumar liannahu waxaa lagu leeyahy kadibka iyo gefka min xayثu اlwaaqic waa isku mid laakiin min xayu niya wamaa yatarattab calayhi min adambi ay ku kala duwan yihiin ee hadalka ninka ku gafo iyo ninka been ka sheega labadaba waa isla wax jira ma ah oo jirnaashada xaggaas way ku mid yihiin laakiin ninka gafka ay ka tahay wixii aanan u qasdin waa macduur asiga ilaahay agtiisa ninka u qasday beentanne asiga waa nin aatim oo dembi sheegay marka kadaba caduwullahi bimacnaa akhtaa caduwullahi waxaa loogu magacaabay wuxuusan cilmi lahayn buu ka hadlay ninkaas saxaabi oo taabiciga ah wuxuusan cilmi ulahayn buu ka hadlay inuu weydiiyo ahlulcilmi bay ahayd sidaa daraaddeed baa waxaa lagu leeyahay laysa min siyam almuttaqiin ma ah ayib marka ibnu cabaas wuxuu ihi akhbaranii ubay bnu kacbin baa ii sheegay qaala inuu yihi khatabanaa rasuulu llahi qisadii aad taqiineen oo fii saxiixi bukhaari iyo qur'aankiiba ayba aada ugu dheer tahayba qisadii dhaanbaduu sheegay uma dakara wuxuu sheegay xadiida muusa waalkhadir yuu sheegay bishayin buu ku sheegay yadullu tusinaya calaa anna muusa muusaha oo lagu sheegay qur'aanka saaxibu lkhadiri huwa saaxibu lkhadri weeyaan fabnu cabbaasin ibnu cabbaas maca fiqihi wa waracihi asoo lagu ogyahay fiqigiisuu nabigu u duceeyey oo allaahuma faqihu fi diin wacallimhu taawiil nabigu ugu duceeyey oo fiqiga lagu yaqiinay iyo wawaracihi asiga dhowrsanaanshada ibnu cabaas lagu yaqiinay yuhbitu wuxuu sugayaa khabara ubay bni kacbin ubay bni kacbi khabarkiisuu qaatay can rasuulillaahi ugu waramay xataa yukadiba bihi intuu ka beeniyo imra'an qof ou kaga been xukmiyo oo min almuslimiina ka mid ah qof dhan oo muslim ahna beenow sheegaa loo yidhi waxaa been loogu sheegay khabar nin hal keliya oo wariyey oo nabiga calayh salatu salaam uu ka wari baa lagu ayaa lagu beeniyey laakiin hadduu khabarul waaxid xujo uusan ahaan lahayn nin muslim e beenaad sheegtay lama dhahdeen laakiin ninkii muslimkaa wuxuu sheegay inay cad yihiin awgeeda ninkii khilaafaa lidi beenlow baa tahay marka fabnu cabaasin maca fiqihi wa waracihi asoo la ogyahay fiqiga uu leeyahay ogaashada cilmiga u fahmay iyo wawaracihi dhowrshanaashadiisa yuhbitu waxau sugayaa khabara ubay bni kacbin buu sugayaa can rasuuli illaahi xataa yukadiba bihi intuu ka beeniyey ou kaga been xukmiyey imra'an ruux min almuslimiina ka mid eh. id xadaahu markuu u waramay ubay bnu kacbin can rasuuli illaahi bimaa uu ugu waramay fiihi shaygaas dilaalatun caddayn ay ku sugan tahay calaa anna muusaa bani israa'iila huwa saaxibu lkhadr inuu yahay marka sidaa daraaddeed ibn cabaas oo arrintaas cugsanayo yaa waxaa isku been xukmiyey nawfil eh, albakaali ayb akhbaranaa muslimun wacabdulmajiidin can ibni jurayj ana taawuusan ahbarahu intaa dhan waa iska wada nusuus hadda istidlaal weyn oo ku dhex jira maa qawaacidna maa marka fursa bay tahay inaan hore u wadno kitaabka ana taawuusan ahbarahu wuxuu u sheegay annahu taawuuskii sa'ala bna cabaasin uu weydiiyey can irakcatayni buu weydiiyey oo bacda alcasri ahayd fanahaahu ibnu cabaas fanahaa ibnu cabaas wuu reebay hu taawuusow reebay canhumaa can irakcatayni buu ka reebay taawuusaa weydiinaya ibnu cabaasow labada rakca oo casirka kadib la dukada iga warrama ibnu cabaasaa wuxuu ihi ha dukanin saasuu ihi qaala taawuus wuxuu ihi faqultu lahu waxaanuu yihi maa adacahuma ka tegi maayo labadii rakca inaan dukada ka tegi maayo manaha aha taawuus inuu banaanka iska bilaabanaya shubhabu u bilaabanaya waxaa la ogyahay xadiidkii macruufka ahay umu salama ay waris inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii ragco duhur kadib uu dukan jiray maalin maalmaha ka mid a ah, yaa wafdi intuu yimidana ka mashquuliya markaasaa maalin wuxuu soo qallay nebiga wuxuu camalu bilaaba kama tegi karine wuxuu soo qallay nebiga casr kadib nebiga hadduu camal bilaabana kama tegayna sidaa daraaddeedu bacdalcasri u laasima asiga marka naskaasaa jiro dad badan baa marka waxay u qaateen hadalkaas inuu nebiga khusuusiyaadkiisa aysan ka mid ahayn ee macnaha la dukan karayba sunno goonigeedaba ay u tahay bacda oo nebiga nahyigiisii iyo kan aanba u arkinba marka ibnu cabaas taawusaasuu u weydiina uu leeyahay labadii ragcaan haddaan la imaado ka waran markaasaa waxaa la yidhi fanahaahu canhumaa wuxuu raha dukani qaala طaawuus faqultu lahu waxaanu idhi maa dacahumaa ka tegi maayo طaawuus oo tilmiid ah tilmiid lagu yaqaana ibnu cabaas cilmiga badigiisa ibnu cabaas uu ka maray uu ka bartay ibnu cabaas oo markaa nin waa duqa buu ahay طaawuus markuu soo gaaray soo nin weyn oo saxaabi ah ibnu cami rasuulillaahi ah oo haddana turjumaan qur'aani nebigu u duceey yaa waxaa layidhi maa adacahumaa layihi annahu ibnu cabaas adiga sideeda ixtiraam waan uleedahay laakiin markay daliil noqoto shardi maaha qofkaan weyninkiisa ixtiraamkiisa waa baab cilmiga iyo daliilka raacitaankiisana waa baab marka haddii xaqa uu ku caddaado fulaan oo nin weyn eman aniga khilaafi karaa la dhihi maayo haddaba fiiri taawus waxau i ibnu cabaas marka weydiiyo dukanin ibnu cabaas oo nin weyn aha iga reebi ma dhihi laakiin wuxuu ihi ma adacahu ma soo u arkay inay daliil meesha uu haystee ma aha qardajixna kama ah faqaala bnu cabaasin wuxuu u yidhi markaas wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrih waxaa layidhi maa kaana limuminin uma haboon walaa muminatinna uma haboon idaa qada allahu warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa hadday xukmiyaan amran hadday xukmiyaan an yakuuna lahum alkhiyaaratu inay doorasho ay leeyihiin oo amarkaas ilaahay uu xukmiyey ay hadday inay dhaafi karaan ama ay qaada karaan inay leeyihiin ma ah an yakuuna lahum alkhiyaaratu inay leeyihiin doorasho min amrihi waman yacsi allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa ninkii caasiyo faqad dalla dalaalan mubiinan dalaal cad buu dhumay baa leeyihi aayaddan hadda fiiri dad badan haddaa usoo daliishato ninka ugu horeeya wuxuu ku leey war aayadan annaga waa naqaanaa waxay ku soo aroortay zaynab binta jaxsh yani cilmina waa yahay laakiin jahli baa ku meeshaas ku jira liannahu qaacida liana alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusihi sababtan zaynaba ha ku soo aroorto laakiin ilaahay ajalu wa aclaa in har gabar aayad loo soo dejiyo oo iyadale ay ku ekaato oo ay ummadii dhan ayna khusaynin wax dhacaya ma aha laakiin aayadda sababteeda waa tahay laakiin waxaa loo soo daliishanaa qof kastoo muslim oo mu'min ama mu'minad ah oo amarkii ilaahayna arkayo amarkiis inuu ka doorta ma aha waa qaacida caam ahay noqonaysaa asalkeedina saasay ku timid tanna waa qaacida inaan naagtaas loo jeedin keligeed waxaa uu daliil eh ilaahay ma dhihin maa kaana limu'minatin ma dhihin laakin maa kaana limuminin walaa mumina muminkana waxaa loogu daray markaa waxaa weeyaan an takuna shaamilatan jaamicatan muطabaqatan ilaa an taquuma alqiyaama macnihii noqonaysa aayaddan hebley kusoo degtay haddaad tihaahdo qur-aankii o dhan haddee waxaa weeyaan haddii la midba sababtiisa halagu reebo wax soo haraya ma marka in badan baanan ka soo hadlay taas marka ilaahay wuxuu ugu daray waman yacsi اllaha warasuulahu faqad dala dalaala mubiina manaa amarkii ilaahay oo ilaahay rasuulkiisa ay xukmiyeen ninkii khilaafo ninkaasi wax kale waa nin ilaahay caasiyey iyo rasuulkiisa waana nin dhumay dhumaa dhumnaashada way kala tahaye mid aada u cad oo meel loogu bareera aan lahayn buu ninkaas dhumay baa laleeyahay fara'aa wuxuu arkay ibnu cabaasin alxujata xujadii wuxuu u arkay qaa'imatan inay qumayso ay ku oogmayso calaa taawuus taawuus inay xujadiisi as u sheegay ay ku laasimayso u arkay bikhabarihi bisababi khabarihi can اnabiy sala اllahu alayh wasalam oo ugu khabray wadallaahu ou tusiyey haddane bitilaawati kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa inuu akriyay calaa ana fardan calayhi taawuus in fard uu saaran yahay anlaa takuuna lahu اlkhiiratu doorasho inuusan lahayn idaa qada allahu warasuulu amra sidaasuu ibnu cabaas u deliishtay deliilka maxaa wanaagiisa markii meesha ugu haboon u yimaad aad bay u fiican tahay in qofka si fiican iskaga qanciyo ibnu cabaas ma dhihin maanaad hadal igu soo celinaysaa ma dhihin taawuusna markii loo cadeeyey oo weliba loogu daray haddana inuu khatarku sugan yahay haddii nabiga calayh salaatu wasalaam hadalkiisa uu diido yani waxaa weeyaan gaayat maa takunu alburhaan fara'a ibnu cabaasin wuxuu arkay alxujata xujadii qaa'imatan ay tahay mid ku oogan calaa taawuus taawuus inay xujadii ku laasimayso bikhabarihi bisababi khabarihi ibnu cabaas khabarkii sababtiisu can nebi uu ka waramay markuu fanahaahu lagu leeyahay yani ahbara annahya can rasuuli illaahi can asalaati bacda alcasri saasaa loo jeeda ibnu cabaas baa yihi nebiga waa reebay laa salaata bacda alcasri xataa taqruba ashamsu xadiidkii asigaas u sheegay marka sababtiisaasa wuxuu ku arkay ibnu cabaas xujadan inay taawuus laazim ay ku tahay wadallahu haddana wuxuu tusiyey xaqii bitilaawati kitaabi illaahi kitaabki ilaahi uu akriyo wamaa kaana limumin walaa mumina calaa ana farda calayhi taawuus in lagu leeyahay farad anlaa takuuna lahu lkhiyaratu inuusan lahayn khiyaar idaa qada allahu warasuuluhu amran hadday xukmiyaan amarkaas inuusan khiyaar kalen inuusan khilaafi karin saasaa loo cadeey wa taawuus ninkaa taabicigoo taawuus ibni kaysaan weeyaane xiina waktigaas inamaa yaclamu wuxuu og yahay qadaa rasuulillaahi yuu ogaaday ilaahay rasuulkiisa qadihiisa bikhabari bni cabaasin buu ku ogaaday ibni cabaasaa u warramay waxdaw keligiis walam yadfachu ma diidin taawuus taawuusun ma diidin khabarkii ibnu cabaas aada sheegay khabarkaad ii sheegtay kaama maqlin ma dhihin walam yadfac ma diidin hu khabarkaas taawuusun ma diidin oo bian yaquula inuu yidhaah kuma diidin haadaa midkaan khabaruka ibnu cabaasow xadiidkaadii waay waxdak falaa uhbituu can اnabiy ka maayo saas ma dhihin liannahu yumkinu waxaa suuragale ibnu cabbaas ma dhihin an tansaa inaad ilowdid taawuus markii khabarkii loo sheegay aayad adkaysini loogu daray marka ma dhihin taawuus ibnu cabbaasow keligaa baa tahay walidaalika khabarkaadi waan diiday keligaa baa tahay waxaa dhici karta nin keligiisna inuu iloobee sidaa daraaddeed khabarkaadii ma aqbalay ma dhihin laakiin markii loo sheegay khabarkii aayaddii qur-aanka loo akriyey hadalkii ibnu cabbaas uu ku yihi maa adacahumaa labadii ragc kama tegaayo waa ka soo noqday wa taawuus ninkaa idin inamaa yaclamu wuxuu ogyahay qada'a rasuulillaahi wuu ogaado u ogyahay bikhabari ibni cabaasin waxdahu ibnu cabaas uu waramitaankiisa ku ogaaday keligiis walam yadfachu taawuus taawuusna khabarkaas ma diidin oo bian yaquula inuu yidhaah kuma diidin haadaa midkaan oo khabarka ee eh, khabaruka waxdak ibnu cabaasow waa khabar keliga aada ii warantay falaa uhbituu can nebiy ka sugi maayo oo nabiga dhihi maayo nebigu ka sugan yahay eh, ma dhahay liannahu yani shani yumkinu waxaa suuragal eh an tansaa inaad ilowdad aa suuragal eh inuu yidhaahdo e, taawuus khabarkii ibnu cabaas kuma celinin ee muxuu yidhi waay macnaha waa ogolaaday ibnu cabaasna waa ka qaatay macnihii saas ayb walam yadfachu taawuus ma uusan diidin khabarkaas bian yaquula inuu yidhaah kuma diidin haadaa khabaruka waxdak ibnu cabaasow khabarkaadoo keligiisa waay falaa uhbitu can اnabiy ka sugi maayo liannahu yumkinu waxaa suuragale an tansaa inaad ilowdid aa suuragal eh inuu yidhaahdo khabarkii ibnu cabaas saa daraaddeed kuma diidin ee waa maxay inahu qabila khabara bna cabaas wain kaana waxdahu bacda an ahbata dalika can rasuuli illaahi saas unbaa loo jeeda fain qaala qaa'ilun mid wax yidhaahda hadduu yidhaahdo kariha wuxuu nacay طاawuس فaacilka طاawuس waay kariha طاawuس waxu nacay an yaquula haadaa midkaan inuu u yihaahdo لبن cabaas hadduu nin i yihaahdo طaawuس qalbigay kaga jirta laakiin iبن cabaasow kaligaa ha tahay kaligaana wax waa iloobi kartaa inuu wejiga ka saaro طaawuس iبن cabaas wejiga inuu ka saara asoo ka cabsanaya awgeed u kaga aamusee qalbiga inay kaga jirtaan dhici karto haddaad tihaahdid waxaan kuu leeyahay fabnu cabaasin jawaabteedii waa an yatawaqaa axadun axad inuu ka dhowrsado an yaquula lahu ibnu cabaas inuu u yidhaahdo xaqan ra'aahu xaqa uu arkay wuxuu leeyahay waxau ibnu cabaas kan weyn yahay in qof bani aadama ay kala cabsato xaq oo qofkaas arkiin ou arkaya inuu xaq yahay in in ibnu cabbaas in loo sheego in lagala xishoodo ibnu cabaas waa ka yahay lianna waxaa lagu yaqaana macnaheed waxay noqonaya ibnu cabbaas nin madax adag oon xaqa hadalkiisa aan laga hor imaan karin inuu yahay ibnu cabbaas saasay noqonay saasna ibnu cabaas waa ka fadli badan yahay oo cid kasta oo asiga la doodo waxayna xaq u aheen u aragto ibnu cabaas nin lagala xishooda ma aha hadduu xaqayna waa kaa qaadana hadduu xaqayna waa kugu radinaya sidaasaa lagu yaqaanaa buu leeya ibnu cabaas in qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo kariha wuxuu nacay taawuus an yaquula haadaa midkaa inuu u yidhaahdo oo ibnu cabaasow khabarkaadii waan diiday kaligaa baad tahay inaad ilowdaa dhici karta inuu u yidhaahdaas nacay ibnu cabaas u yidhaahdo haddaad ii tiraadid qultu macnaha ku jirto fabnu cabaasin afdalu wuu ka fadli badan yahay waa ka weyn yahay min an yatawaqa'a axadun axad inuu ka dhowrsado an yaquula lahu ibnu cabaaski inuu u yihaahdo axadkii xaqan uu u yihaahdo ra'aahu axadkaas u arkay nin qof bani aadan oo xaq arkay ibnu cabaas in la xaqa saanuu ku jira nin lagala xishoodo ma aha lianna waxaa lagu yaqaanaa hadduu xaqya inuu kaa aqbalo ee nin diida ma ah waqad nahaahu ibnu cabaas wuxuu ka reebay taawuus waqad nahaa taawuuskii waqad nahaa ibnu cabaasa faacila hadana waqad nahaa ibnu cabaas wuxuu ka reebay hu taawuuskii can rakcatayni bacda alcasr faahbarahu taawuus wuxuu u sheegay annahu asigii laa yadacuhumaa intuu inuusan ka tegaynin qabla an yuclimahu intausan ogeysiin horteeda ana annabiya nahaa canhumaa inuu ka reebay marka wuxuu ula jeedaa hadduu ahaan lahay ibnu cabbaas qof kale wuxuu xaq u arka in wejiga laga saara nin nacaa haddii uu yahay daawuus wejigaasba ka saara markuu yidhi labadaa ragca hadukanin ibnu cabbaas markuu daawuus lagu yidhi wuxuu ihi ka tegi maayi marka ibnu cabaas hadduu xaq lagala xishoonaa ninkaas ma dhihi leen laa adacahumaa abadan ma dhihi leen laakiin saas waxaa loo yidhi ibnu cabbaas haddii xaq u ahaan lahay in loo sheegi karo ilaa uu kaga warramay ibnu cabbaas daawuus oo tilmiidgiisa inta looga sheegay labadaas ragca nebigaa reebay markii la yidhi ou yidhi sax waa markaan waan qaadanay waqad nahaahu ibnu cabaas daawuusow ka reebay can rakcatayni inuu dukado bacda alcasri aad fa ahbarahu taawuus ibnu cabaas wuxuu u sheegay annahu taawuus laa yadacahumaa labadaas ragca inuusan ka tegayno u sheegay marka ibnu cabaas in labadooda nin laga xishooda maba ah qabla an yuclimahu intuusan ogeysiinin horteed qabla an yuclima bnu cabaasin taawuusan taawuus intaanan ibnu cabbaas uusan ogeysiinin ana nabiya nahaa canhumaa labadii ragca inuu reebay hadal aada u qiimo badan way sufyaanu can camrin can ibni cumara qaala kunaa nukhaabiru walaa naraa bidalika ba'san xataa zacama raaficun ana rasuula allahi nahaa canhaa fataraknaaha min ajli dalik wuxuu leeyahay sufyaan waxaa laga wariyey can camri bni dinaar can ibni cumara qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nukhaabiru kuwii mukhaabara sameeyo mukhaabara iyo musaaraca waa laba baab ay fuqahada isku khilaafsan tahay kayfiyadeeda maa fii shaki nebiga inuu mukhaabarada reebay musaaracadana uu ogol yahay qole waxay leeyihin musaaraca waxaa la yidhahdaa ninkii oo inta abuurkii la siiyo ama beertii oo abuuranayda beertaan ka shaqay wixii ka soo baxa qaybtaasaan kugu siina ama thuluth ama nis ama waxbaa tiraahda musaaraca layihahda mukhaabara waxay leeyihiin qolada fog oo shaaficiyiinta waxay leeyihiin waxay kaga duwan tahay ninkaan aad leedahay beerti waa taa salaax weeyaan adiga abuurki qaado adiga abuur adiga tacab haddana markaa qaybtaas wanjalkaas iyo wanjalkaa wixii ka soo baxda adiga leedahay marka qararkeeda ama kadsoonida yani lagu qabaa aada u badanay sidaa daraaddeeda mukhaabarad loo reebay laakiin nebiga khaabara ahla khaybar bijuزءi maa yakruj min araadihim xadiidkii bukhaariga kaas musaaraca lagu ximbaaray kana mukhaabara lagu ximbaaray ayb marka kunaa nukhaabiru buuri yani mukhaabaraan samayn jirno dadkaan aan la geli jirnay yani kunaa natacaamalu bilmukhaabara walaa naraa bidalika ba'san zabankii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan beerta mukhaabara ku samayn jirnoo shaqaalaha noogu shaqayn jiray wixii ka soo baxana saasaan u qaybsan jirnay xataa zacama raaficun intuu ka sheega raaficu bnu khudaj ana rasuula allahi nahaa inuu reebay canha can ilmukhaabara fataragnaaha min ajli dalik xadiidkaa raafic ibni khadiij akar min halaaiina ariiqan yaa lagu wariyey xataa caqada annasaa-i baaban ow laba iyo toddobaatan ariiq keligiisa uu soo wari marka xadiidkan waxay ahayd baa lagu leeyahay raafic ibn khadiij waa ninsa oo min siqaari saxaabu ka mid yahay laakiin nin oo macnaha asiga adeerkiisa ah laba nin oo adeerkood ah yaa beer ay lahaayeen buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo dhex galay markaasuu wuxuu ihi maasha allah beertii ninkii duhayr ibnu usayd liraa maanta si fiicanay u baxday markaasaa la yidhi asiga ma lehe nin fulaana iskale fa inahu khabarahu baa layidhi markaasuu nebiga sidaas ma aha buuli ninkaana wixiisa ha u celiyo ee duhayr ninka la yidhaahdane beertiisa ha qaato iyo balkiisa ninkaana ujradii iyo abuurka wixiisa ha loo celiya buuri marka raafic bnu khadiij xadiidkan u wariyay asiga mubaasharata nebiga kama maqlin laakiin laba adeerkiisa walidaalika fii saxiix اbukhaari can camayhi wa fii riwaayatin can camihi yuu xadiidka ka wariyay marka ibnu cabaas aad buu macnaha ibnu cumar waa la yaabay wuxuu ri anagoo og waktigii nebiga mukhaabara aan samayn jirin haddana raafic bnu khadiij yaa arrintaan noo sheegay markaasuu wuxuu ihi mukhaabarada waa iska dhaafnay waxaa dhici kartabu lacalla rasuul allahi bacda dalika shay-a yaa dhici karta shay annaga aanan ogeyn inuu soo diri dhici karta sidaa daraaddeed maadaama nebiga wax laga wariyey in aan iska dhaafno mukhaabaraadkiaa noo fiican buuri ma dhihin annagoo nebiga la joogi jirno oo kaa cumri horayno oo la dhaqmi jirno reer beeraley ahaan jirnay mukhaabarada nebiga waktigiisaan samayn jirnay waana ogaa jirna oo mana diidi jirine raafico waxaan inteed ka keentay ma dhihi laakiin maadaama raafic nin been lagu ogyahay uusan ahayn nebigana uu ka waramay waan iska dhaafna buu yihi wuquufan cinda amri rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waa sida aada uga fiican fabnu cumara wuxuu ahaa qad kaana wuxuu ahaa yantaficu bilmukhaabarati mukhaabarada kii ku intifaaca wa yaraahaa xalaalan buu u arki jiray inay bannaan tahay walam yatawasac mana waasacsanin oo kuma sii dheeraanin id akhbarahu waaxidun qof markuu u warramay ma dhihin walam yatawasac bimacnaa inan ku khilaafo waa ii bannaan tahay tawasuca saas wa walam yatawasac fi lmri id akhbarahu waaxidun midku hal qof markuu u warramay waaxidkoo laa yatahimu can rasuuli illaahi annahu waaxidkaas nahaa canhaa inuu anahuna nabiya deh id akhbarahu markuu u waramay waaxidun shaksi laa yatahimu ausan tuhmaynin can rasuuli illaahi ugu waramay annahu rasuulkii nahaa canhaa mukhaabaradii inuu reebay nahaa canhaa inuu reebay an yukhaabira an yukhaabira bacda khabarihi an yukhaabiradaas waxay mafcuul u tahay walam yatawasac an yukhaabira bacda khabari walam yatawasac ibnu cumar ma waasacsanin id akhbarahu waaxidu laa yatahimu can rasuuli illaahi anahu ana nabiy nahaa canha an yukhaabira inuu mukhaabaradii ku dhaqmo ma waasacsanin bacda khabarihi khabari raafici raafic markuu u warramay kadib inay u bannaan tahay ma arkin waay walaa yastacmilu ra'yahu ra'yigiisana ma walaa yastacmila mana isticmaalin oo waxay ku cadfan tahay an yukhaabira walaa an yastacmila ra'yahu ra'yigiisa inuu isticmaalana ma banaysanin maca maa jaa can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa wixii ka yimiday oo inuu mukhaabade sameeyo mukhaabare maxay dhibay haddii loo fiiriyo faa'iidaa dadka ugu jirta ma dhihin walaa yaquula mana dhahaayo maa qaaba haadaa midkaan nagama qarsooneenin calaynaa annaga maa qaaba haadaa calayna axadun wa naxnu nacmalu bihi ila alyawmi maa caaba mia sax maa caaba haadaa calayna sax waa maa caaba ma ceebaynin ma dhihin haadaa midkaan calaynaa korkayna axadu naguma ceebaynin wa naxnu annagana nacmalu bihi aan ku camalfalayna ila alyowm ibnu cabbaas ma dhihin hadalka nebiga uu sheegay waa iska sax laakiin beer in laoo laiskugu shaqaysta maxaa ku jiro horta caqligiis mu isticmaalin midda kale ma dhihin maalinkaas oo nebiga la dirsaday ilaa maanta aan mukhaabarada samaynayna wax nagu ceebay ma arkin raaficu intaad ka keentayna ma dhihin ee waxa weeyaan maalinkay soo gaartay hadalkii nebiga fataraka almukhaabara marka macnaheedii waxay tahay inuu amarkii ilaahay iyo rasuulkiisa markay ku gaaraan in horay aad ka istaagtay laakiin waa inay kuu sugnaada macnihiisana aad fahmaysid xadiidka inuu haabit yahayna aada ogaatid walaa yaquula walaa an yaquula inuu yidhaahdana maba waa sacsanin maa caaba calaynaa ma nagu caabaynin haadaa midkaan axadu naguma ceebaynin ila alyawmi maanta inta laga gaaro wanaxnu nacmalu bihi annagoo saan samaynayno wax nagu ceebayna ma jiraan ma dhihin buu leeyahay wa fii haadaa midkaan waxaa ku sugan maa yubayinu waxaa caddaynaya ana alcamala bishay shayga lagu camal falaa bacda annabiy lagu camal falo idaa lam yakun hadduusan ahayn camalfalkaas bikhabarin can اnnabiy nebiga khabarka soo arooray hadiisna ku dhisneen lam yuuhin camalkaas ma daciifin karo alkhabara can اnabiy sala allahu alayh wasalam nebiga oo laga waramo oo haddii ay dhacdo dadkii saxaabada ama dadkii taabiciinta camal ay qaban jireen hadday dhacdo bacda nebiy in la qabto markaa kadib la ogaado khabarkaas camalkaas kadib khabar diidaya inuu yimaado sidii khabarkii raafic oo kale marka la dhihi maayo maadaama khabarkan ou jiro hori baa loo ogaan lahay oo waxaan lagu camal falay laakiin maadaama gadaal dambe uu ka yimid oo waktigii nebiga ilaa saxaabadii lagu dhaqmaayna wax oo ka hadla la arkin khabarkan gadaal ka yimid lama qaadanayo oo waxaa daciifinaya camalkii oo la camalfali jiray lama dhahay laakiin khabarka waan fiirinaynaa in kaana haabita can rasuuli اllahi biisnaadin صaxiixi wamacnaahu ظaahir yajibu اlqabuulu bihi waibطaalu kuli camali walow kaana qad taqadama fi zamn الnabiy salى اllahu alayh wasalam waصaxaabatih wa fii hada midkan waxaa ku sugan maa yubayinu waxaa caddaynaya ana alcamala bishayi shayga lagu camal falo bacda annabiy la camal falo idaa lam yakun camalfalkaas hadduusan ahayn bikhabarin can annabiy haddaasna ku taagneen lam yuuhin ma daciifinaya camalkaas alkhabara can annabiy yani alxadiida can rasuuli illahi xadiidkii nebiga laga wariyey khabarkaas camalkaas ma daciifin karo akhbaranaa maaliku can zayd bni aslama can caطaaءi bni yasaari أن معاaوية بن أبي سفyاan معاaوية بن أبي سفyاan waa ninkii صحaabiga oo jليilka ah oo asiga علي بن أبي طالب ay iskhilaafeen weeyaan marka ninkaa mucaawiya la yidhaahdo baaca siqaayatan buu gaday oo min dahabin aw waraqin siqaaya waxyaalaha biyaha lagu shubto Eh, ama koobab iyo waxay ahaato galaas iyo wax lamid ah waxun biyo lagu shubto oo min dahabin aw waraqina biakthara min wasnihaa waxa wasankeeda ka badan len dahab lacag ah iyo galaaskii oo dahab ah la gaday waxaa la rabaa markii la miisaamo in isku miisaan noqdaan lacagtii baa ay miisaankeedii yaraaday galaaskii baa miisaan badiya waana dahab labadoodii baycu dahabi bidahabi milan bimilina laga rabay faqaala lahu abudardaa wuxuu ihi samictu rasuula اllaahi baan maqlay yanhaa reebaya can mili haada in shay dahab dahab lagu gado oona kala dheer nebigoo reebaya aan maqlay buu yidhi faqaala mucaawiya wuxuu ihi maa araa bi hada ba'sa wax dhibu ma arka buu ihi ninka saxaabigu waa gefi karaa nebiga hadalkiisa diidana kama ahan laakiin si unbay ka noqotay annaga aan leenahay yani wujuuh naga naga qarsoon buu ku celin faqaala abudardaa wuxuu idhi man yacdirunii yaa iiga cudurayo oo iiga cudur dalbayo min mucaawiyata ninka mucaawiya la yidhaahdo ukhbiruhu can rasuuli illaahi baan aan ugu waramaya wa yukhbirunii can ra'yihi asna ra'yigiisu iiga warramaya laa usaakinuka biardin arda adiga aada joogto kulama degayay buud maadaama aadba keentay inaad qardajeex bilowda oo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhinacaad u dhaaftay wuxuu ihi meel aada joogta ma joogaayo liannahu cuquubo inay nagu soo degtaanba ka cabsanayaa markaasuu meeshii kaga haajira yani sidaasaana manhajka u yahay xaqa nabiga calayh salaatu wasalaam mxibu ka yimaado qof kasta ma dhihin mucaawiyow adaa khaliifa muslimiintaada madax u tahay hadalkaada cibrole lama dhihin maadaama nas sariix uu khilaafsan yahay waxaa layihi meel aada joogta kulama joogay fara'aa abu dardaa wuxuu arkay alxujata taquumu inay qumayso calaa mucaawiyata mucaawiya xujada inay ku laasimayso bikhabarihi khabarka u waramay inuu mucaawiya qaatay inay laasim ku tahay yow arkay abudardaa walamaa lam yara daalika mucaawiya mucaawiya arrintaas markuusan arkin ee siday arrinta kuula tahay aniga ilama ah markuu yidhi faaraqa abudardaa wuxuu faaruqay oo ka tegay alarda buu ka tegay alatii ardadow huwa mucaawiya bihaa uu yahay icdaaman asoo weydiinaayo weynaynayo lina lian taraka inuu ka tagay awgeed mucaawiyo khabara hiqatin can اnabiy nin hiqa oo nebiga ugu waramay khabarkiis laga tegay weynayn iyadoo la weynaynayo meesha kaga dhaqaaqa wa birnaa waxaa noola waramay buu ihi isnaadka munqaic weeyaane laakiin siduu musanif hore usoo sheegay kullu isnaadin rawaytuhu munqadican fahuwa mawsuulun cindii ilaa annahu qaaba calaya bacdu kutubii waatan soo yiri marka mawsuul baan u qaadanayna ana abaa saciidin alkhudriya laqiya rajulan buu la kulmay faahbarahu can rasuuli illaahi buu ugu waramay shay-an fadakara arajulu waxau sheegay khabaran yukhaalifuhu xadiid kaloo xadiidkaas khilaafay you u sheegay faqaala abuu saciidin wuxuu ihi wallaahi laa aawiini wallaahi baan ku dhaartay laa aawiini ima dumay iyo wa iyaaka adiga saqfu beytin guri saqafkiisa waa meeshaas ka hore saqaf la yidhaahdo abadan weligayn aniga adig guri islama gelayna buuri maadaama khabarkii nebiga aan ku warramay khabar kale aad keenayso oo macnaha kaas ku burri ayba kaa tahay aniga adiga hal guri isla geli mayna buuri khabarkaan matnigiisa waan xasuustay laakiin hadda iima soo xaadire laakiin mara calaya maraatin cadiida laakiin hadda lafdigii waa iga maqan yahay wa أkbirnaa waxaa noola sheegay ana abaa saciidin اkudriy laqiya rajula inuu la kulmay faأkbarahu can rasuuli الlaahi shay-an buu ugu waramay fadakara rajulu khabra yukhaalifu rajulkana khabar kale manaa xadiid miya oo nebiga mase asna hadal qof kale uu leeyahay buu sheegay faqaala abuu saciidin wallaahi laa aawini nama dun maayo buu yihi nama dun maayo oo nama kulminayo aniga iyo wa iyaaka adigaba saqfu beytin guri saqafkiisa nama kulmina isla geli mayna abadan qaala shaaficiy wuxuu yihi yaraa wuxuu arkaa ana dayiqan inay inay inay macaariiri tahay cala almukhbari midka loo warama inayna u banaanayno cariiri ka tahay anlaa yaqbala inuusan aqbalin ninkii wax loo kharabay khabarahu khabarkiisa yacnii abu saciid wuxuu u arkay inay cariiri tahayna u bannaanayn ninkii nebiga hadalkiisa loo sheego inuu diido sidaas unbay u tahay qaala shaafici wuxuu uri yaraa wuxuu arkayaa ana dayiqan inay cariiri tahay oyna bannaanayn cala اlmkbari midka loo waramay anlaa yaqbala inuusan aqbalin inaysan banaanin khabarahu khabarka u waramo waqad dakara ou sheegay ninkii loo waramayna khabaran uu sheegay khabarkoo yukhaalifu khabara abi saciid khilaafay can اnabiy buu ka sheegay maya khabara abi saciidin ou can اnabiy ka wariyay abu saciid walaakin fii khabarii wajhaani ninka khabarkaas ou keenay laba waji buu leeyahay axaduhumaa midkooda yaxtamilu bihi waxaa suuragal eh khilaafa khabari abi saciid inuu yahay wاlaakharu laa yaxtamiluhu yani wuxuu leeyahay ninkaas khabarka uu sheego abu saciid khabarkiisa ku celiyey laba mid un midkeed un bay tahay in uu yahay khabar kale oo nebiga ninkaas uu ka warinin ka warramay ow abu saciid hadalka xadiidkuu sheegay ka hor imaanoo khilaafsan inuu yahay ee abu saciid uu arkay ninkan ula jeedadiisa in axaadiidii rasuulka laysku gargaraaca macnaheeda inuu ula jeedo iyo in ay tahay waalaakharu laa yaxtamilu inuusan ixtimaalayno xadiidkaas xadiidka abu saciid uu sheegay labadooda isdiidaynin ee ninkaas uu ka dhiganaya gaashaan uu ku gabada xadiid macnaha uu doonana aan tusinayn labadaasaa suuragal leh labadii waxay ahaataba abu saciid kama yeelin wuxuu ihi meel aan isugu imaanayna ma laha ayb أخبرني أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال وxuu ri ابتعت غلاما ibtactu gulaaman baan iibsaday buuri ninkaan makhlad ibnu khufaaf la yidhaahdo faاstaqlaltuhu waan ku shaqaystay istiqlaal waxaa la yidhahda dheefta addoonka oo markuu kuu shaqeeyo waxa ka soo baxaya istiqlaal waa waa tii la dhihi jiray khilla waxa beerta dheefta wax ka soo baxa marka ibtactu gulaaman baan gatay faاstaqlaltuhu waan waan ku shaqaysto oo waa ii shaqeey uma dahartu minhu waxaa iiga muuqatay calaa caybin aan ka arkay buuri maalmo markuu ila joogay ounu ii shaqeeyo lacag meel ii dhigay yaa ceeb horo ou lahaan jiraan ku arkay fakhaasamtu fiihi waxaan ula dooday ninkii iga gaday ilaa cumara bni cabdilcasiiz alkhaliifatu alkhaamis alraashid baa la yihahda cumar bn cabdilcasiiz ayib faqadaa lii wuxuu ii xukmiyey biraddihi in addoonkii la celiyo wa qadaa calaya wuxuu igu xugmiyey biraddi kallatii dheeftiisana in loo celiyo wuxuu ihi ceebtaan aada ku aragtay sax weeyaan addoonkan marka ninkii beenta kaa gaday oo ceeb kuu qariyay waa lagu celinaa lacagtaadaad ku leedahay haddana waxaa layidhi intuu kuu shaqeeyo lacagtii uu kuu shaqeeyey labadaas maalmood ninkii addoon kale u celi marka addoonkiina waa la celiyey lacagta shaqayna waa la celiyey saasay noqonaysa faqadaa lii biraddihi inan aan celiyo wuu ii xugmiyey wa qadaa calayana wuxuu igu xukmiyey biraddi kallatii dheeftiisa inan celiy shaqadii waa fa ataytu curwa baan u tegay curwat bnu zubayr oo taabici ah fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala waaan wuxuu yidhi aruuxu ilayhi waxaan u bixi waxaan u tegi doonaa cumar bn cabdilcaziiz alcashiyata habeenka kanan u tegi doonaa buuri galabta fa ukhbiruhu waxaan u warrami doonaa anna caaishata oo habaryartiisa ah akhbaratnii inay ii warantay anna rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa qadaa inuu xukmiyey fii mili haada ana alkharaaja bidamaani kharaajka inuu yahay damaan oo hori baan usoo sharaxnay midaano addoonkaas ayaanta uu shaqaynay ninkaanuu u shaqaynaa iska lahay hadduu dhintana asagoo ka dhiman lahay marka waxaa lagu leeyahay ayaantaas uu shaqaynaayo oo wax allaale wixii ku yimaada calaa dimatika ay ahaan lahayd wax allaale wuxuu shaqeynaadaa iskale addoonkaad ceeb ku aragta keligaasad celinaysaa lacagtana waad ka reebanay macnihii saas waay horena usoo sharax markii saas dhacday wuxuu yihi facajiltu ilaa cumara cumar bna cabdilcaziiz u degdegay faahbartuu waxaan u waramay maa ahbaranii curwatu can caaishata can nabiy intaaba curwo uba cumar u tegin anaa lacag ninkaan xaq buu leeyahay maanta lacagtii baa loo soo celin lahay markaasaan ula cararay buu yidhi faqaala cumar wuxuu famaa aysara maxaa iiga fudayd badan calaya korkayga min qadaa'in qada xugum qadaytu aan xukmiyey allaahu ilaahina yaclam wuu ogyahay anii lam urid fiihi inaan ula jeedin ila alxaqa oo fabalaqatnii fiihi sunnatuna iga soo gaaratay can rasuuli illaahi fa aruddu inan celiya maxaa iiga fudud qadaa cumar inan celiyo oo wa unafidu sunnata rasuuli illaahi wax iiga fudud ma laha buuri meel aan ku dheganaanaya ma ah famaa aysara calaya maxaa iiga fudud min qadaa'in qadaytuhu allahu aclam anii lam urid fii bi ila alxaq fabalaqadii fii sunati rasuuli an arudda qadaa cumar saas ina la yidhaahe ee fa'daan xoogaa tashiishay furaysa famaa aysara calaya maxaa iiga fudud an arudda qadaa cumar hadday dhacdo min qadaa'in maxaa iiga fudud inaan ka noqdo qadaho qadaytuhu aan xukmiyey allahu yaclamu ilaahayna u og yahay anii lam urid fii inaan ula jeedin iga ahayn oo fabalaqatnii fii sunnatun ay iga soo gaartay can rasuulillaahi an arudda qadaa cumar maxaa iga fudad oo waunafida wa unafidu fa aruddu qadaa cumaran celinayaa haddii istinaaf layska yidhaahdo famaa aysara calaya min qadaa'in qadaytu fa aruddu waxaan celinayaa qadaa cumar wa unafidu waxaan aan fulinayaa sunnata rasuulillaahi saas in layska istinaafan waa bannaantay faraaxa ilayhi curwatu curubaa u tegay faqadaa lii wuxuu ii xukmiyey an aakuda alkharaaja dheefti inaan qaato halladii waay min aladii shaksiga aan ka qaato qadaa bihi dheeftaas uu xukmiyey calaya korkayga lahu lidaalika shaksi uu xukmiyey ninkii lacagta laygugu dul xukmiyo in la siiyo loo xukmiyey inanka soo ceshta wax iiga fudud yaa ii xukmi buu yihi markaan cumar cabdilcaziiz markaa wanaagga intuu ka qabo fiiri intaas buu xoolihii yow socodsiiy xadiidkan waa isleeyin waa raacsiinayn akhbaranii man laa attahimu min ahli lmadiinati wuxuu iiga waramay man wuxuu ii waramay laa attahimu min ahli lmadiinati can ibni abi di'bin qaala wuxuu ihi qadaa sacdu bni ibraahim ninka la yidhaahdo ibn cabdiraxmaan ibni cawf waaye calaa rajulin ou ku xukmiyey biqadiyatin qadiy qadiyo dhacday baas ninkaan waxa weeyaan ninkaan buu ku xukmiyey calaa haddii la yihahdo ninkii wax lagu xukmiye waa ninaa qadiyo lagula xukmiyey bira'yi rabiicata bni abi cabdiraxmaan asoo qaadanay qadaa sacdun calaa rajulin bira'yi rabiicata bni cabdiraxmaan rabiicata ra'yi ninka la yihahdo oo min maalig weeyaan sacdi baa qaadi ahay markaasuu ninkaan rabiica la yihahdo ra'yi aaraada lagu yaqiinay ra'yi kamid intuu qaato ninkaan xoolo kol xukmiyey fa akhbartuhu waan u sheegay buu uri ibnu abi ibnu abi dibin yaa adhahay fa akhbartuhu waan u sheegay buu uri ibnu abi dibin adhahay hu sacadkiyaa waxaan u sheegay can nabiy bikhilaafi maa qadaa bihi sacad wuxuu xukmiyey waxaan ahayn faqaala sacdun wuxuu ihi lrabiicata haadaa midkan ibnu abi di'bin weeyaan wa huwa cindii anigana hiqatun waay yukhbirunii can الnabiyi wuxuu iiga warramayaa bikhilaafi maa qadaytu bihi waxaanu xukmay waxaan aheenoo ra'yigaadii aan qaatay waxaan aheenuu ibnu abi di'bin uu ii sheegay buu ihi ee rabiicow arrintaan ka waran adigaana ra'yigaan aan kaa qaatoon ku xukmiye faqaala lahu rabiica wuxuu rabiicatu ra'yaa la yidhaahdaa qad ijtahadta weri war nin yahow sacd ibn abdiamaan ibni cabdiraxiim lagu yihaahow qad ijtahadda waa dadaash wamadaa xukmuka xukumkaadana waa tegay marka wixii tagay waa tegay iska dheh hadda kadib aad ka noqotid laakiin taas sidaasay ku tagtay saas ku dhaha layidhi faqaala sacdun wuxuu ihi ibnu ibraahim waa cajaban wax waa la yaab laa wax lala yaabo weyaan unfidu ma waxaan aan fulinayaa qadaaa sacdin ibni ummi sacdin ninka sacad la yihaahdo oo naagta ummu sacdi la yihaahdo asa isxaqiraya qofka hooyadiisa marka loo abtiriyo naftiisa rabo inuu jibiye ma anoo sacad ah oo ummu sacdin ay dhashay maa xukumkayga fulinaya oo wa aruddu qadaa rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa qadiisa maandiidaa makaygaan meel marinaya waa wax lala yaabo rabiicati ra saasaa loogu bixi ra'yigiisu iska qaadanay bal aruddu wuxuu ri waan celinayaa qadaaa sacdin ibni ummi sacdi ninka hadda sacd ibni ibraahim la yihahdo min shuyuukhi lbukhaari waa nin la yaqaano oo taabicig weyn weeyaan rabiicati ra'yina iskaba dhaafsana iqa oo habta weeye laakiin dadka ogolaashada iyo xadiidka raacitaankiisa way ku kala yihiin marka bal aruddu qadaaca sad ummi sacdin baan aan celinayaa buuri wa unafidu waxaan fulinayaa qadaaa rasuulillaahi fadacaa sacdun wuxuu u yeeray bikitaabi alqadiya qadiyadii kitaabkii lagu qoray buu ku yeeray fashaqahu markaa waa jeexay wa qadaa lilmaqdiyi ninkii awal hore wax loo xukmiya calayhi lagu xukmi markaan asiga ah ninkii markii hore wax loo xukmiyey yaa laga xukmiyey calayhi baa lagu xukmiyey وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد